الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني محاضرة قيب كمدة حلقة أنقلي ayaan caawa insha allahu tacaala qeybna waan ku soo celin doonnaa qeybna waan ku siyaadinaynaa insha allahu tacaala muxaadaradu waxay ku saabsan tahay altawba alsaadiqa waltawba alkaadiba waa toobadkeenka iyo noqoshada ilaahay loo laabto ayaa waxay noqotaa dadka qaar markii loo fiiriyo toobad ka dhab ah allana loola jeedo runna lagu sheegayo midna waa toobad iyo noqosho been ah oo qofka ilaahay darti ayna ka ahayn rabbi wuxuu leeyahay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica innahu huwa algafuuru raxiim addoommahaygii dembigoodu batay ee ku xadgudbayow ha ka quusannina ilaahay raxmaddiisa allah raxmaddiisa ha ka quusannina allah subxaanahu wa tacaalaa dunuubta dadkiisa wuu u dhaafaa shirkiga markii laga reebo wa innii ghafaaru liman taaba wa aamana wa camila saalixaa allah subxaanahu wa tacaalaa waa ghafaar waa alla dunuubta dhaafa qofkii toobadkeena iimaan laga helo camal wanaagsanna la yimaada haddaba ikhwaani muxaadaradeennu waxaa weeye waa towbatu waa bidaayatu xayaa wa nihaayatu xayaa lu fiirso towbadu waa bidaayatu xayaa waa nolol bilow ah waa haddana nihaayatu xayaa waa nolol kale oo haddana la dhammeeyey nolol baad soo afjartay nolol cusubna waad bilaabaysaa waa bidaayaة maca alhidaayة wa nihaayaة maca alghiwaaya waa nolol lala bilaabay hanuunkii eebbe iyo ghiwaayadii iyo baadinimadii oo lasoo afjaray atawbatu wa minat wa fadlu min allahi yamunu biha calaa man yashaau min cibaadih towbadu ikhwaani wa fadli iyo dheeri xagga rabbi ka yimid qofkuu rabana wuu ku galladaysta rabbi subxaanahu wa tacaala fa huwa atawaabu araxiim altowba ikhwaanii waa imtixaanun litaa'ibiin si uu rabbi subxaanahu wa tacaala liyucraf alsaadiquun waalkaadibuun si loo kala garto oo loo aqoonsado dadka imtixaan weeye dadka lagu imtixaamayo si loo kala goorto dadka saadiqiinta ee runta sheegi iyo dadka kaadibiinta ee beenta sheegaya atowba waa wa waintilaaqatun jadiida waa dhalasho cusub oo qofku mar labaad ilaa cahdin madiidin inahaa xayaatun shicaaruha alxayaatu maca allah towbada waxaa la yidhaahdaa shicaarkeeda iyo halku halkudhegeedu waxaa weeye alxayaatu maca allah alla oo lala noolaado subxaana wa tacaala axibatii kahiiru minhum aw minna dad badan oo innaga inaga tirsan way toobad keenaan laakiin qaliilu minhum in yar oo ka mida baa run ku sheegaya toobadooda oo ku sugnaanaya idan waxaan u doonay aradtu min darxi اlmowduuc mowduucan inaan soo tarxinno caawiya xalayba in la kala sheego tahbiit attaa'ibiin inuu noqdo wa tadkiiru اlghaafiliin dadka ilaahay u toobad keenayna in sha allahu inay ku sii sugnaadaan towbadaas dadka haafiliinta ah ee halmaansanna ilaahay inay u soo laabtaan alla subxaanaه wa tacaala atawba ikhwaanii waa wadiifat اljamiic towbadu waa dhammaan shaqadeenna haddaba fahaya binaa macan aynu aragno towbada dhammaanteen narkab qitaara almustakfiriin ilaa diyaari taa'ibiin aan kulligeen wada koro waddada loo mariyo gaadiidka loo raaco ee guryaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ee taa'ibiintu iska leeyihiin aan ku biirno ilaa qawaafil alcaayidiin dadka soo noqonaya ee alla u soo laabanaya guruubyadooda aan ku biirno si aan u ahaadno in shaa allah ilaa fi rawdatin min riyaadi aljanna allah inagu arsaaqo inaan noqono rawda min riyaadi aljanna halkaa inuu alla guri nooga dhigo wa man kaana maca allah kana allahu maca qofkii ahaadee alla subxaanahu wa tacaala maciisa allana waa la jirayaa waman sadaqa maca allahi fii towbatihi sadaqa allahu macahu wa wafaqahu lixusni alkhaatima qofka toobadiisa run ku sheegayana allana subxaanahu wa tacaala wuu u rumayn wuxuuna waafajin doonaa xusnu lkhaatima waxa la yidhaahdo attowba waa istikfaarta allah subxaanahu wa tacaala alla oo loo cararo la tamaadii laakiin qofku inuu ku sii madax taago xumaanta ma aha innahu man badala alasbaab wasala ila alabwaab baa la yidhahdaa qofka sababkii iyo reasoniskii qaata loo rabay inuu qaato wuxuu gaaraa albaabkii loogu talagalay inuu galo uu gaari doonaa in sha allahu tacaala haddaba muxaadaradeennu waxay ka kooban tahay caawa shan cunsur ama shan qodob bay ka kooban tahay alcunsuru alawal kan koowaad waa towbatun kaadiba waa toobad been ah oon jirin waxaan soo qaadanaynaa qiso dhacday oo dhex martay waxaa warinaya qisadaa nin la yidhaahdo mansuur ibnu cammaar mansuur ibnu cammaar yaa wuxuu leeyahay waxaa jiray sidiiq ama nin saaxiib oo anugu aan leeahay ninkaasoo ah nin musrifun calىa nafsihi uma taaba naftiisa nin aada ugu xadgudbay oo dadka dunuubta badan ahaa iyo macaasida kadibna wuu toobad keenay allah subxaanahu wa tacaala baa yaa qofkaa isaga ah, ku hadeeyey oo tusay inuu xilligaa toobad keeno waa sidii inoo muuqatay weeyaan sidii dadkii la joogay u muuqatay uu ka warramaya mansuur ibnu camaar wuxuu yidhi ninkaas wuxuu ahaa nin cibaado badan wuxuu ahaa nin habeenkii ilaahay u istaaga sida noo muuqata wuxuu ahaa nin soom badan waxaan arki jiray isagoo tahajud habeenkii u taagan waxaan waayey buuhi marka maalmo ayaan waayey waxaa laygu yidhi ninkii waa jiran yahay oo waa mariid waxaan imid gurigiisa mansuur baa warramaya waxaa ii soo baxday buu ihi gabar uu dhalay waxay tidhi xaggeed u socotaa oo maxaad rabtaa waxaan ku idhi waxaad ku tidhaahdaa aabbaha fulaanun yastaadinak ninkii hebel ahaa oo mansuur yaa idanku weydiisanaya inuu kuu soo galo way u sheegtay waana loo cadmay oo waa loo ogolaaday inuu soo galo markaan soo galay wuxuu yidhi waxaan helay isagoo wasti daar daarta dhexda guriga dhexdiisa isagoo jiifa ayaanu imid firaashkiisii iyo gobashiisii ku jiifa isaga oo wejigiisu u madoobaaday isagoo indhihiisu ay ilmaynayaan isagoo bishimihiisii ay qallaleen waa qof jirranood garanayso waxaan ku idhi faqultu lahu yaa akhii akhir min qowli laa ilaaha ila allah walaalkayow waxaad badisaa kelimada laa ilaaha ila allah kelimada carabkaaga ku badi fafataxa caynayhi ilaya bishidda uma gushya wuxuu leeyahay mansuur hal mar ayuu indhaha kala qaaday markaan saa ku idhi haddana waa la miyir daboolay fakarartuhaa calayhi alaaan saddex jeer baan ku celiyey oon lahaa qul laa ilaaha ila allah kelimadaa dheh wuxuu yidhi ninkii waa hadlay fa qaala yaa akhii mansuur walaalkay mansuurow haadihi kelima waa qad xiila baynii wa baynaha kelimadan aad leedahay laa ilaaha ila allaahu dheh waa kelimad aniga iyo iyada nala kala dhex galay oo aanan dhihi karaynin faqultu waxaan idhi buuhi mansuur laa xawla walaa quwata ila biاllaahi alcaliyi alcadiim uma qultu lahu waxaan ku idhi yaa akhii walaalkayow ayna tilka asalaaة waالsiyaam waاtahajud wاlqiyaam away salaadii badnayd aan kugu arki jiray away soomkii aan kugu arki jiray away qiyaamkii iyo tahajudkii habeenkii aad istaagi jirteen arki jiray fa qaala wuxuu yidhi waa ninkii jiranaa kaana daalika ligayr illaah intaa aad arkaysay oo dhan ilaahay dartii ma ahayn ligayr illaah idaan alla ahayn baan u samaynaayey wa kaana tawbatii kaadiba wuxuu yidhi toobadkeenkayguna been buu ahaa inamaa kuntu afcalu dalika liyuqaala cannii waxaan arrimaha u samaynayey si loo yidhaahdo hebel waa fiican yahay wa kuntu afcalu dalika riyaan linnaas waxaan arrimaha u samaynayey si aan dadka isu tuso ayuu yidhi faidaa khalowtu ilaa nafsii wa aglaqtu alabwaab wa arkhaytu sutuura sharibtu alkhumuura wa baarastu rabbii bilmacaasi markaan wuxuu yidhi aan keligay noqdo albaabada gurigaygaan xidhan jiray daahana ayo maaragtay albaabka waan soo ceshan jiray khamrada ayaan cabbi jiruu yidhi allah ayaanan macaasi waxba ka qarsan jirin oo wax kastoo macsiya baan la imaan jiray wa dumtu calaa daalika mudda sidaasaan ku jiray buu yidhi muddo dheer fa asaabanii almaradu jiraa marka igu dhacday wa ashraftu cala alhalaag waxaan u dhowaaday buuhi inaan halaagsamo oon dhinto faqultu libnatii haadihi naawiliinii almusxaf gabadhaydan hadda albaabka kaa furtay ayaa waxaan ku idhi aabbo markaan arka anigu inaan tacbaanahay ii keen musxafka kitaabka qur-aankaa way ii keentay waxaan idhi allahuma bixaqi kalaamika fi hada almusxaf allahayow waxaan kugu weydiisan kalaamkaaga casiiskaa qur'aanka musxafkan ku yaalla haddii aada icaafido dhibaatada ee haysata iga dulqaado wa ana ucaahiduka anlaa acuuda ilaa denbin abadaa waxaan ballan kugula geli inaanan u noqonaynin dembi dambe fafaraja allaahu cannii wuxuu yidhi marka ilaahay baa iga fayday cudurkii markaan caafimaaday cudtu ilaa maa kuntu calayhi ayaa waxaan u laabtay buu uhi haddana wixii aan ku jiray oo min allahwi waaladaat xumaantii aan ku jiray ayaan haddana gadaal ugu noqday wa ansaanii ashayطaan alcahd aladii baynii wa bayna rabbii shaydaankuna wuxuu ilowsiiyey buu yidhi ballankii anigii iyo allah noo dhexeeyey waxaan ku jiray haddana sidaa muddo haddana waan xanuunsaday mar kale oo waxaan u dhowaaday cala alhalaaki waalmowt geeri iyo dhimasho ayaan u dhowaaday wa amartu ahlii fa akhrajuunii ilaa wasti daar haddana reerkaygaan amray buu yidhi waxay ii soo saareen guriga dhexdiisa sidii hadda ka hor ba caadadaydu ahayd waxaan u yeedhay musxafkii waxaan aqriyey qur'aankii kadibna kor baan u qaaday kadibna waxaan idhi allaahuma bixurmati maa fii hada almusxaf alkariim min kalaamig allahayow xurmada kitaabkaaga qur'aanka kalaamkaaga musxafkan ku yaalla yaan kugu weydiistay inaad iga faydo dhibka i hayeen helaayo oo dhibaatadanna aad iga kor qaado faاstajaaba allaahu minii ilaahay wuu iga ajiibay buu waa iyeelay waana iga kor qaaday dhibaatadii haysay maxaa ka dembeeya uma maada bacda hada uma cudtu ilaa maa kuntu calayhi min allahwi wadiyaac haddana waxaan ku laabtay buu ihi wixii aan ku jiray oo dhibaato ahaa oo dembi ahaa waxaan halmaamay ahdigii iyo ballantii alla aan la galay haddana waxaa igu dhacay buu idhi fawaqactu fii hada almarad alladii taraanii fiihi jiradan hadda aad u jeeddo mansuurow waa markii saddexaad oo marka ay ugu dhacdo waxaan amray gabadhay reerkaygii inay guriga dhexdiisa ii soo saaraan oo qolka layga soo bixiyo sidii caadadaydu ahayd buu yidhi waxaan u yeeray musxafkii qur'aankii kitaabkii sidii caadadiisuba hore u ahayd uu u yeedhay ii keen odhan jiray si aan u aqriyo maxaa dhacay markii saddexaad marka falam yatabayan lii xarfun waaxidun minhu hal xaraf oo kitaabkii qur'aankaa ka mida waa aqrin kari waaye waa in muuqan waaye waan arki waaye waan aqrin kari waaye facalimtu ana allaha subxaanahu qad qadiba calay waxaan ogaaday buu ihi marka allah inuu ii carooday farafactu ra'sii ila asamaa markaasaan kor madaxayga u qaaday waxaana idhi allihii samaawaadka iyo ardada abuurayow ilaahayow iga fayd dhibaatada aan helaayo waxaan maqlay buu ihi marka kaanna haatif haatifka waxaa la idhaha waxyaabaha qayliya wuxuu yahay aadan garanaynin wax dhawaaqayoo dhahaya <clears throat> tatuubu can اdunuubi idaa maridta wa tarjicu liلdunuubi idaa bari'ta fakam min kurbati najaaka minha wakam kashafa اlbalaa'a ida btuliita ama takhsha bian taati lmunaaya wa anta cala alkhataaya qad lahowta gabaygaa ama shicirkaa wax aqrinayaan maqlaybu oo macnihiisu waa maxay tatuubu cani dunuubi idaa maridta markaad jirato ayaa dembiga ka toobad keeni wa tarjicu lidunuubi idaa bari'ta haddana dembigiibaad u laaban markaad caafimaaddo fa kam min kurbati najaaka minha meeqow kurbo iyo dhibaato iyo shiddo ku saarayd buu ilaahay kaa fayday wa kam kashafa albalaa'ida btuliid meeqo balaayo iyo jiro ku haysayna allah kaa qaaday amaa takhsha bian taati lmunaaya warniyow miyaadan ka baqaynin geeridu inay kuu timaado wa anta calaa khataayaa qad lahowta adiga oo ku jira oo lahwiga iyo lacibka aad ku dhex jirto dunuubta iyo khataayaa gafafkii adigoo macaasidii ku dhex jiray inaad dhimato ka yaabi maysid miya qaala mansuur ibnu camaar raawi lqisa ninkii qisada warinayey ayaa wuxuu idhi fawallaahi maa kharajtu min cindihi ilaa wacaynii taskubu alcabraat allaan ku dhaartee ninkaa kama aanan bixin mar haddii qur-aankii isagii isaga laysu diiday waan kacay anigoo wuxuu idhi ilintu iga socoto fma wasaltu اlbaaba ila waqiila lii inahu qad maat albaabka guriga haddaan sii marayo waxaan maqlay buu hi ninkii waa dhintay waa geeriyooday waxiila baynahum wa bayna maa yashtahuun iyag iyo waxay jeclaayeen ninkaa iyo inta lamida waxay jecel yihiin lagu simi maayo waa la kala dhex galay ilaahay baa u diiday ballantaa uu kaga baxay intaasoo jeer inuu alla toobada waafajiyo alhidaaya watawba inuu waafajiyo rabbi waa u diiday subxaanahu wa tacaala haddaba ikhwaani darsi weyn baa noogu jira altawbatu laysat nudqan biاllisaan towbadu ma aha carabka oo lagu dhawaaqa keliya inamaa hiya nadamun wa wacasmun calaa cadami alcawdati ila almaadi almariir towbadu waxa weeye qalbiga oo laga nidaamoodo xasra iyo aad ka dareento nidaami iyo shallayto iyo casmi iyo go-aan inaad ku gaadho inaadan dib ugu noqonaynin inta aadan arag qabla wa an takuuna qabla mucaayanati umuuri alaakhira umuurihii aakhiro iyo ififaalaheediina intaadan bilaabin bimacnaa intaadan arag naftu inay kaa socoto qarqaradii ku qabatay ka hor waa inay tahay toobadu haddaba ikhwaani dad badan dad badan oo badan ayaa waxaa jira inay ilaahay balan la galaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ay dembi ay ku jiraan ay kula ballamaan haddaad allow saa yeesho haddana ku noqonaaya waxaad u jeeddaa in allah subxaanahu wa tacaala awoodo inuusan ku waafajininba hidaayada iyo soo noqoshada haddaba maxaad sugi inaad toobadaada ku sugnaato ninkaas halkaasay umuurtiisi ku dhammaatay waana la kala dhex galay isagiyo toobadiisii waa loo diiday inuu toobad keeno ikhwaani qisa hunaaka fataatun caabidatun sawaamatun qawaama waxaa jirtay gabar iyaduna ah dadka ilaahay caabuda soom badan istaag badan oo salaada u istaagta ku jirta cimrigeedii dhallinyaronimada waxaa soo doonay gabadhaa nin dhallinyara oo kale ayaa guuru soo doonay way ka laalaabatay ama way ku qanci weyday inay guursato su'aal baa la weydiiyey waxaa la yidhi limaada taradud walimaada laa tuwaafiqiin maxaad arrintan ugu qancilaadahay maxaadse u ogolaan la'dahay guurka wiilkan waxay tidhi uxibu asiyaama waalqiyaama waxaan jeclahay soonka iyo habeenkii inaan istaago waxaa lagu yidhi sow ma ogid khidmada zawjkaaga iyo adeega reerkaaga aad u shaqayso odaygaaga inuu yahay cibaadatun wa qurbatun ila allahi subxaana wa tacaala inuu yahay cibaado inuu yahay wax alla subxaana wa tacaala loogu dhowaado fa anti fii khayrin wa cibaada waxaad ku jirtaa khayr iyo cibaado ayaad ku jirtaa fastakaarat markaasay gabadhaas istikhaaro ilaahay la tashatay kadibna waxay goysay taradudkii iyo arrintaa inay ka fafikirto kadibna way waafaqday laakiin waxay tidhi bisharطin hal shardi baan arrintan ku gelayaa oon ku yeelayaa qaaluu wamaa huu qaalat an ya'dana lii bisiyaami halaaثati ayaamin min kulli asbuuc waxay tidhi waxaan arrintan ku waafaqi karaa in asbuuci walba toddobada maalmood saddex maalmood oo ka mida soon uu ii oggolaado inuu ii oggolaado inaan soomo fahiya taclam ana siyaama annaafila laabudda an yakuuna biidni zawjiha gabadhaasi waxay og tahay soomka naafilada sunnada la soomaayo ee sunnaha ah in lagama maarmaan ay tahay inuu zawjku ogolaado waxay u warrameen ninkii shardiga gabadhu ay wadato wuuna waafaqay waxayna ku faraxday muwaafaqada uu ka yeelay kadibna waxaa maaragtay ilaahay ku arsaaqay in gurigoodii uu dhismo bunya beyt calىa taqwan min allahi ridwan guri cabsi ilaahay iyo raalli ahaansho iyo cibaado ilaahay lagu dhisay ayuu noqday gabadhaas markay jeclaatay ilaahay subxaanahu wa tacaala soonkiisa iyo cibaadadiisa ayuu allah subxaanahu wa tacaala wuxuu waafajiyey qof wanaagsan oo isaguna cibaadadaa raalli ka oo kula farxaaya waxaad ogaataa kula alabطaal takharajuu min madrasati اlleyl fafi اdalaami tacallamuu alikhlaasa wاliqdaam dadka ficfiican waa dad ka soo baxay madaaristaas dadaalka iyo cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala ku dhisan alcunsur الthaani qisada labaad ikhwaani waa qiso biikhtisaarin haddaan soo koobno maca ahalaaثati aladiina khullifuu saddexdii saxaabi ee dagaalkii tabuu ka haray qisadooda iyo duruus aan rabno inaan ka qaadanno innahu khabaru towbatin zakaaha allahu fi lqur'aan towbadan waa mid ilaahay qur'aanka uu ku sheegay waa mid allah subxaanahu wa tacaala uu ku ammaanay waa mid allaahayna amray inaan noqonno maca saadiqiina dadkaa runta badnaa wclى aلثalaaثaة aladiina khulifuu xataa idaa daaqad calayhim اlardu bima raxubad wadaaqad calayhim anfusuhum wadanuu an laa maljaأa min allahi ila ilayhi uma taaba calayhim liyatuubuu walu fiirso ikhwaani dadkaasi waa dad toobad keenay ilaahay toobada ka aqbalay ina allaha huwa tawaab raxiim rabbina isagoo ina amraaya dadka toobada iyo runta inaan dad ka dhiganno la saaxiibno yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha wa kunuu maca asaadiqiin dadka ilaahay ka boqow dadka saadiqiinta ee runta badan la jiraa la yidhi alqisatu fi saxiixi اlbukhaariyi wagayrih haddii aan mukhtasaran si kooban uga sheegno rasuulku wuxuu amray sala allahu calayhi waaalih wasalam saxaabtiis inay u diyaargaroobaan ghaswa min alghasawaat duulimaad ka mid ahaa duulimaadyadii rasuulku geli jiray waana ghaswatu tabuuk khaswatu tabuuk xilligay dhacaysay kaana alxaru shadiidan kulaylku aad buu u daraa wasafaru baciidan safarkuna wuxuu ahaa mid fog waalcaduwu kahiiran wa caniida cadowga ka horeeyana wuxuu ahaa mid badan ayuu ahaa yaquulu kacb ibnu maalik raawi lqisa wa axadu halaaa aladiina khullifuu kacab ayaa qisada ka warramaya oo xadiiskan warinaya dheeraah oona ka mid ah saddexda qof wuxuu leeyahay wallaahi maa kuntu qatu aqwa walaa aysara xiina takhallaftu fii tilka alghaswa allaan ku dhaartay weligay ma soo marin xilli aan ka xoog badnahay ama aan ka hodansanahay gaadiidkayga iyo raaxiladaydu ay ii diyaarsanayd xilligii aan ka hadhay dagaalkii tabuuk rasuulku markuu baxay sala allahu calayhi waaalih wasalam waxaan naftaydu ii sheegaysay berri baan ka daba tegi doonaa waana gaari doonaa laakiin ilaahay iima qadarin rasuulku sala allahu calayhi waaalih wasalam markuu gaadhay meesha la yidhahdo tabuk ayaa wuxuu yidhi faqaala yu rasuulku weydiiye uu yidhi ayna kacab ibnu maalik kacab ibnu maalik away nin marka wuxuu yidhi qaala rajulu yaa rasuula allah xabasahu burdaah wa nadaruu fii codfih yaa rasuula allahu ninkaa waxaa reebay dharkiisa quruxdiisa si uu fiirfiirinayey iyo dhinacyada uu saa isaga eegeegaya nimcada ku taalle iyo sida ilaahay ugu raaxeeyey yacnii ninkaas waxaa reebay waxbuuna u qarinayaa oo ninkaasi sidaasuu ku hadhay buu leeyahay mucaad ibnu jabal oo maqlayaybaa wuxuu yidhi bi'sa maa qulta warniyow waxaad sheegaysaaye xuma warka aad sheegaysaaye xumaan badana wallaahi yaa rasuula allaahi maa calimtu canhu ilaa khayra ilaah baan ku dhaartay rasuul allow anigu ninkaa kacab binu maalig la yidhaahdo waxaan khayr ahayn kuma ogi khayr baan ku ogaa ayib faayna hum aladiina yudaaficuuna can acraadi ikhwaanihim alyowm ikhwaanihim marka dersiga koowaadoo ku jira qisadan waxaa weeye away dadka maanta walaalahood cirdigooda iyo sharaftooda iyo hilibkooda marka la cunaya difaacay mucaad hadal ku yidhi u fiirso bi'sa maa qult ninka hadalkaa uu ku leeyahy u fiirso waa saxaabi wuxuuna hor fadhiyaa rasuulka ilaahay maca daalika inuu munkar kaa radiyo uu ka celiyo uma diidin inuu ka xishoodo ama rasuulku markaa hor fadhiyo ama inuu saxaabi yahay wuxuu ku yidhi bi'sa maa qult alla waxaad sheegay xuma walaalkii buu difaacayay oo ka maqan kacabaa marka wuxuu yidhi falama balaganii ana الnabiya salى اllahu عalayh waaalih wasalam tawajaha qaafila ee raajican xadaranii hamii markii safarkii sidaa ku tegey markaan maqlay in lasoo laabanayo oo safarkii soo noqday ayaa waxaa igu soo xaadiray buu uhi xadaranii hami murug iyo welwel oo dhan baa igu soo xaadiray waxaan gudagalay inaan atadakaru اlkadib beenta inaan suuro suuraystoon xusuusto bal waxaan dhihi lahaa waxaan ka fikirayey maxaan kaga baxsadaa sakhadka iyo carada rasuulka falama qiila ana الnabiya salى اlه alay slam qad dakhala biاlmadiina marka laygu yidhi marka rasuulku magaalada madiinuhu soo galay ayaa markaasba waxaa iga zuulay buuhi baatilkii oo dhan wixii aan ku fikiray oo dhan hal mar buu idhaafe wa calimtu waxaa kaloon ogaaday inaanan kaga baxaynin rasuulka maanta ilaa run inaan sheega maogiye been inaanan ku baxsanaynin baan ogaaday ayib waxaan goostay buuhi marka inaan run u sheego rasuulka saf baa waxaa u soo galay rasuulka sala allahu alay wasalam dadkii dagaalkaa ka haray tabuuk oo tiradoodu munaafiqiin badan oo ilaa dhowr iyo siddeetan dhannaayeen baa saf u soo galay waxay gudageleen nin waliba cudurdaar inuu sheegto oo ay ku dhaartaan mid waliba waxbuu sheegay rasuulku wuu ka aqbalayay sala allahu calayhi waaalih wasalam isagoo niyadooda iyo qalbigoodana allu u daayay subxaana wa tacaala isaguna daahirka ayuu ka aqbalay naxnu naxkumu dawaahir wallaahu yatawala saraa'ir kacab baa wuxuu yidhi falamaa ji'tu markaan rasuulka anigu u imid marka yutabasama tabasamu almuqdab rasuulku wuu qoslay wuu muusooday sida muusoodka dadka xanaaqsan oo kale qof caraysan qaabkuu yar u dhoolla caddeeyo ayuu u dhoolla caddeeyey falammaa jalastu bayna yaday hortiisa markaan fadhiistay ayaa wuxuu yidhi maa khallafaka yaa kacb kacabow maxaa ku dibdhigay maxaad uga hadhay nooga hadhay oo dagaalka uga hadhay kacab marka wuu hadlay wuxuu yidhi laqad calimtu rasuul allow waan ogahay haddii aan kuu sheekeeyo bixadiidi kidbin sheeko beena haddaan hadda kuu sheego ood raalli iga noqoto waxaa dhow inuu allaah ii kaa carogeliyo bimacnaa waxaa weeye allah sheegi doona kadibna waad ii caroon doontaa haddaan kuu sheego sheeko run ah maantaa suuragala ah inaad ii carooto laakiin ilaahay cafwigiisa ayaan rajaynayaa maxaa halkaa ka ka soo baxay marka wuxuu yidhi wax cudurdaara oon haystay ma jiro safarkii iyo amarkii aad bixisayna amar diidan ku sameeyo waan ka haray axibatii fi اllaah waxaa laga yaabaa qad ta'khudu maa cinda fulani wa fulani biاlkadibi wاlاftiraaء walakin wallah aladi laa ilaaha ila hu inaka lan ta'khuda maa cinda allahi ila ida sadaqta maca allah waxaa suuragal ah waxa hebel iyo hebel agtiisa yaala been inaad ku qaadato hadda waa suuragal inaad qof been wax kaga qaadato laakiin ilaahay agtiisa waxa yaala been laguma gaadho run unbaad ku gaari kartaa ayib allana ku badbaadin maayo ilaa run unbuu kugu badbaadinaya kacab baa marka wuxuu yidhi wallaahi maa kaana lii min cudrin rasuulku ku leeyahy rasuul allah wallaahi maa kaana lii min cudrin wax cudur daara ma haysto ayib wallaahi maa kuntu qau aqwى walaa aysara minii xiina takhallaftu canka yaa rasuul allah allaan ku dhaartay xilli aan ka awood badnaa oo gaadiidkaygu sida igu diyaarsanya hadda igu diyaarsanaa oo kale ma jirto haddaan ugu wax walba hayste rasuulku muxuu ugu jawaabay salى اllahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi amaa haada rag badan baa ilan saf u soo gale mid walba intuu cudurdaar sheegta or iska taguu rasuulku wuxuu hi amaa haada faqad sadaqa ninkan soo maaha kacab run buu sheegay faqum xataa yaqdiya allahu fiik istaag orad iska tag intuu ilaahay kaa xukumi doono xukunkaaga xagga allah laga sugaya iska kacdow kacab wuxuu yidhi faqumtu falaamanii man laamanii waan istaagay markaasaa canaan laygula kacay dadkii oo dhan baa ay canaantay waxay yidhaahdeen waxaa un kugu filaan lahaa waxa dadka kaleba ku filaaday maad iska tiraahdeed cudurdaar sheegatid istikfaaru nabiyi sala allahu alay wasalam baana kugu fillaan lahaa marka dambena rasuulku dembidhaafunbuu ilahay ku weydiin lahaa waxaan ku idhi hal su-aal buu kacab weydiiyey marka wuxuu idhi niman yahow hadalkaa aan sheegay iyo qowlkaan idhi wax waddadaa anigu aan maray maray ma jiraa waxaa lagu la ii sheegay buui laba nin oo la yidhaahdo maraara bnu rabiica iyo wahilaal ibnu umaya labadaa nin baan xaggooda aaday buuhi la isku group baa hadda la noqdee labadaa nin baan raadsaday laakiin dhibaatada dhacday maxay noqotay wanaha nabiyu sala allahu calayhi waaalih wasalam can kalaamina naxnu halaa rasuulku saddexdaa nin ee runta sheegay markuu ogaaday inay iyagoon loo oggolaa ay hareen wuxuu yidhi yaan lala hadlin nimankaas nimankaa yaan lala hadlin yaan lala fariisanin salaan yaan laga radinin agtooda yaan la tegin reerahoodii xitaa xaasaskoodii wuxuu yidhi ha kala socdaan reerkoodii iyo iyaga ha la kala kaxeeyo gabdhihii waxaa loo diray guryihoodii ayib wuxuu yidhi markaa nin tagayara lii xataa tanakarat lana alard tagayara faاjtanabana الnaas wa tagayara lii xataa tanakarat lana alard waxaa dadkii oo dhan baa naga fogaadoo naga cararay adduunkii iyo dhulkii oo dhan baaba isu kay bedelayba dhulkaani xitaa dhulkaad garan jirta oo kale kuu noqon maayo walbahaar markuu ku haysto bacda khamsiina yowman konton maalmood kadib ayaa waxaa yimid nin qaylinaaya oo bur intuu koray biaclaa sawtii codkii ugu dheera ku qaylin muxuu leeyahay yaa kacbu bnu maalikin abshir yaa abshir yaa kacbu bnu maalikin kacab ibnu maaligow bishaarayso war bishaarayso fakharartu saajidan wuxuu yidhi sujuud baan u dhacay ilaahay subxaanah wa tacaala waxaanan gartaoon aqoonsaday annahu qad jaaءa alfaraj in farajkii ilaahay fayday in rasuulku oggolaaday uu idmay uu dadka u sheegay uu ogeysiiyey toobadayada in ilaahay naga toobada aqbalay faqaala kacbun baa marka wuxuu yidhi falama sallamtu cala اnabiyi salى اllahu alay wasalam ile xagga rasuulku u soo cararay markaan u imid oon salaamay markii hore salaamta lagama qaadi jirin waxaan dhihi jiray buui qofkaan markaan salaamo waan fiirinay bal inuu bishimaha dhaqaajiyeen kale qaar xitaa waxaa jira intuu mar beerta uu galo u cararay suu ula hadlo uunoo ka sii cararayaan iyaguna sayna ula hadlin qaala lii wuxuu yidhi wawajhu yabruq isagoo wejigiisu suruur iyo farxad uu la ifaayo maxaa jir rasuulka markuu farxo istanaara wajh markuu farxo wejigiisaa laga garan jiray kaannahu qiطcatu qamar waxaad moodaysaa qayb dayaxa ka mida isagoo aad u faraxsan baa rasuulku wuxuu ihi abshir bikhayri yowmin mara calayka mundu waladadka ummuka kacabow bishaarayso maalintii ugu khayr badnayd ilaa intii hooyadaa ku dhashay intii hooyadaa ku dhashay maalintii ugu khayr badnayd maxaa jira waa maalinta ugu khayr badnayd maxaa jira qur'aan la aqrinayo ilaa yowmina haada ayaa ku soo degay kitaab ullaahi baa ku soo degay marka ku bishaaraysa buuhi maalinta kugu filan qultu waxaan idhi buuhi amin cindika ya rasuul allah am min cindi illaah bishaaradani rasuul allow ma xaggaagay ka timid mise xagga allay ka timid qaala wuxuu yidhi bal min cindi illaah xagga allay ka timid falamaa jalastu bayna yaday qultu ya rasuula allah markaan hortiisa fariistay baan ku uhi rasuul allow innamaa najaaniya allaahu bisidq allah wuxuu igu badbaadiyey sidqi iyo run buu alla igu badbaadiyey sidqigaasina towbadayda waxaa ka mid a maadaamuu alla igu badbaadiyey anlaa uxadita ilaa sidqan maa baqiitu fiirso toobadkeenkiisa shuruuda uu ku daray maadaamuu ilaahay run igu badbaadiyey ballantu waxaa weeye weliga intaan noolahay inaana been sheegin taasaa igu ballan agu ta'amal ayuha ataa'ib ayatuha taa'iba walaalkayga iyo walaashayda toobad keenayow bal u fiirso rasuulka qowlkiisa uu yidhi abshir bikhayri yowmin mara calayka mundu waladadka ummuk ku bishaarayso maalinkii ugu khayr badnaa ee ku soo mara laga bilaabo waagii hooyadaa ay ku dhashay sidaasu marka wuxuu ku helay kacab iyo saaxiibbadii ayay ku heleen cafigii ilaahay iyo towbadiisii inay noqdeen saadiqiin towbatun saadiqa wa kunuu maca saadiqiin haddaba ikhwaani balan aragno erayo dadkii saalixiinta ahaa ee saadiqiinta ah ee taa'ibiinta ahaa ee ilaahay u toobadkeeni jiray hadalle iyo waxyaabo ay samayn jireen ficilkooda ahaa waxaa ka mid ahaa dadkaas runta badnaa ee toobadoodu runta ahayd oo tooba saadiqa midaan ka hadlayno waxaa ka mid ahaa fa minhum man yaxzan cala iqtiraafi almacsiya xusnan laa yufaariquhu xata almowt waxaa ku jira dadka qaarkood oo xusni iyo murug macsiyadiiyo dembiga ay galeen ay saamaysay aynana ka bixin murugtaasi ilaa ay ka dhintaan qaar baa ku jiray saas wa minhum man yahjuru wa wayactaziluhum wayajlisu beytahu bilbukaa waxaa ku jira qolo kale oo dadka ka carari jireen oo dembiba hadday galeen cararayeen oo gurigooda iska laazimayeen oo fadhiisteen oo hinna la fadhiyeen waxaa ku jiray gruub kale minhum man yatamanaa an yakuuna turaaban xataa laa yuxaasibhu allahu calaa denbihi wa macsiyati waxaa ku jiray dadkii taa'ibiinta ahaa ee runta sheegayay qaar tamaninaayey oo jeclaa inay noqdaan caro si aan ilaahayba u xisaabinin dembigooda iyo macsiyadooda waxaa ka mid ahaa dadkii taa'ibiinta ahaa qof dhabankiisa iyo wejigiisa ciidda dhex dhigay oo dhex saaray xataa yaduuqa طacma dullah lacala allaha an yarxamahu calaa tilka alxaal yacnii isdulleeyey wejigii sharafta lahaa iyo dhabankiisii ciiddaa dhex dhigtay si ilaahay subxaanahu wa tacaala xaaladda uu ku sugaya inuu fiiriyo uu alla u dhaafo wa minhum man yatacallaqu biastaari اlkacba khaashican yatlubu اlcafwa min allah waxaa ka mid ah dadkii taa'ibiinta ah ee saadiqiinta runta badnaa kuwo intay astaarulkacbati kacbada maradeeda ku dhagaan halkaa madaxa hoosu fororiyaan ilaahay u khushuucsanaayeen cafwi iyo dembi dhaafna ilaahay ka dalbayeen wa minhum man yajuubu saxraa'a haa'iman calaa wajhi yucaahidu allaha caza wajal anlaa yarjica ilaa beytihi ila waqad taaba wa taaba allahu calayh waxaa ka mid ahaa dadkii taa'ibiinta ah ee saadiqiinta runta ku sheegayay qaar saxaraha iyo dhulka bahgooyada halkaa intay u carareen meeshii ay u dhaqaaqeen u sii ordaayey ballanna ku galay inayna u soo noqonaynin gurigooda ilaa ilaahay uu ka toobad aqbalo rabbina toobadooda aqbalay wa minhum man yactakifu fii beytin min buyuuti illaah yadkuru allaha wayatlu lqur'aan wayarkac wayasjud waddumuucu tatasaaxamu fii caynayhi nadaman waxaa ku jiray dadkii wuu wanaagsanaa qaar guri guryaha ilaahay iyo masaajidda ilaahay ku ictikaafay dembiga markay galeen masjidka ku soo xarooday allah xusayey qur'aanka aqrinayay u rukuucayey u sujuudayey ilintuna indhahooda ay isku ciriirinaysay waxaa ka mid ahaa dad markay dembiga galeen hal mar cunqayliyey oo afka kala qaaday sidaana ku dhintay khawfan wa wajlan min allahi subxaanahu wa tacaala cabsi ilaahay aa ka cabsaya ka baqaya haddaba axibbatii fi اllaah laa haraabata fi ma dakarna la yaab male waxaan sheegnay maxaa jira falkhawfu min allahi arjafu quluuba alcusaah khowfka iyo cabsida ilaahay laga baqo dadka cusaada ah qalbigooda waa gilgilay wa yakhlacuhaa min makaaniha alquluuba alqaasiya wuxuuna sigay inuu qalbiga qallalan uu ka rujiyo meeshii uu deganaa dhaqaajiyo oo ay ka dhaqaaqdo suxbulkhafla halmaanka waxa la yidhaahdo iyo khaflada uu qofku ku jiro oo dumuuc iyo ilin alkhashya wa amtara dumuucu alkhashya fasafaa samaau اlqalbi wastannaara dad noocaasa wasubxaana aladii qaala can الtaa'ibiin yakhaafuuna yowma tataqallabu fiihi اlquluub wاlabsaar dadkaasi waxay ka baqayaan yakhaafuuna yowman maalin bay ka baqayaan oo tataqallabu fiihi اlquluub wاlabsaar maalin quluubta iyo indhuhuba araggooda mid waliba meeshiisa waa ka dhaqaaqaya indhuhu ma arkayaan dalika maa kunta minhu taxiid ka leexleexasho bidikrika yaa mawla alwaraa natanacamu waqad khaaba qowm can sabiilika qad camow ilaahi taxamalnaa dunuuba cadiimata asaanaa waqasarnaa wajuuduka acdamu alasta aladii qarabta qowma fawufiquu wawafaqtahum xataa anaabuu waaslamuu laka alxamdu caamilna bima anta ahluhu wasaamix wasallimna faanta almuslimu ninkaa gabaygaaga ah wuxuu yidhi bidikrika yaa mowla alwaraa natanacamu ilaahay dikrigiisa iyo xusidiisa ayuu alla subxaanahu wa tacaala yaan ku nimcaysannaa waqad khaaba qowmun waxaa halaagsamay oo khasaaray dad jidka eebbe subxaanahu wa tacaala ka indhabeelay ilaahi allow waxaanu soo qaadannay buu yidhi ninkaa shaacirkaa oon xambaarsannay dunuuban cadiima dembiyo badan baan xambaarsanna asa'na waqasarna wajuuduka acdam xumaan oo dhan baan la nimid waan ka gaabinay meeshii la rabay laakiin allow adiga juudkaaga karamkaagu waa waasic waana weyn yahay sow ma tihid allihii qoom soo dhoweeyey ee waafajiyey towbada ilaa ay ka toobad keenaan oo hoggaansamaan allow xamdi baa kuu sugnaaday allow nagula mucaamalo waxa ahalka adigu aad u tahay waxa ahalka rabbi u yahay waa karam waa juud waa caطaa waa minna waa fadl waa samaaxa waa caf waa makfira waa raxma ilaahuw raxmaddaada iyo cafwigaaga allow nagula mucaamalo saamix wasallimna fa anta almuslimu allow iska kaaya saamax allowna nabadgeli waxaa tahay allah wax nabadgeliye alcunsur الthaani qodobka saddexaad man taraka shayئa lilaahi cawadahu اllahu khayra mima tarak ilaahay dartii qofka wax uga taga alla wuxuu siiyaa bedel ka khayr badan buu siiyaa wuxuu ka tegey hada kaana mubtalan bidunuubin wa macaasin tarakaha min ajli اllah waa qiso aan ka sheekaynayno nin heesaa ahaa oo maaragtay dadkan heesaha isagu alifa oo kuna luuqeeya buu ahaa ninkaas ilaahay wuxuu siiyey ciwad ka weyn oo ka fiican mid ah mu'alifun bilghinaa kaana mu'alif bilghinaa muxabiban liطarab wa mima حبه xubuhu lihadi lmacsiya macsiyadaa heesta inuu jeclaadana waxaa u sii siyaadiyey sawtuhu ljamiil cod aad u qurux badan buu lahaa alladii wahabahu allaahu lahu waa cod ilaahay uu u hibeeyey sawtun shajiyun khallaabun yuxariku almashaacira walaxaasiis cod wuxuu lahaa soo jiidasho badan oo dhaqaajinaya dareenka dadka dhaqaajinaya kuma fikirin maalinna fii xurmati alghinaa wa cawaaqibih inuu khinuhu iyo heestu ay tahay xaaraan cirib xunna inay ka dambayn doonto kuma fikirin bal kaana tafkiiruhu kayfa yakuunu mashhuuran fikirkiisu wuxuu ahaa sidee buu u noqon doonaa mashhuur waxaa weeye qof caan ah siduu u noqon doonaa wayadharu amaama annaas sidee buu dadka hortooda uga muuqdaa sidee buu qofkaasi u noqdaa qof la barto fa sacaa ilaa shuhrati albaatil wuxuu u sacyinayey baatilka inuu caan ku noqdo wa akhraja shariitan ghinaa'iyan wuxuu soo saaray markaa cajalado isii cusbaa albomkiisii cusbaa ayaa soo baxay wa akhada yuwasicuhu bayna ahlihi wa wa aqaaribihi markaasoo wuxuu gudagelay inuu cajaladihii ku qaybiyo dadkii uu yaqiinay oo dhan zaarahu yowman marka maalin maalmaha ka mida waxaa ninkaa heesaaga ah soo booqday axadu aqrabaa'ih dadkii qaraabadiisaa mid ka midaa ah soo booqday min madiinatin baciida magaalo fog buuna ka yimid qofkaa saaxiibkii waxaa marka la socday wa macahu shaabun saalix nin dhallinyaro ah oo wanaagsan baa la socday wabaata cindahu habeenkii bay la baryeen falama samica dalika ashaabu الsaalixu canhu wa can aغaaniih wa can sawtihi اljabiil markuu wiilkaas dhallinyarta ahaa ee saaxiibkii la socday uu maqlay ninkan warkiisa inuu yahay nin caan ah sawdkiisa quruxda badanna uu maqlay dadkuna sida ay maaragtay codkiisa ula yaaban yihiin uu maqlay ayaa hadal buu yidhi layta hada sawt اljamiilu kana yurfac wayustax biاlqur'aan wuxuu yidhi alla shallayto alla shallayto ayaan daro codkan quruxda badan ma qur'aanka ilaahay lagu akhriyo alla muxuu ninkan u noqon waayey nin qaari ah oo codkan quruxda badan looga faa'iidaysto qur'aanka ilaahay wayustaxu biاlqur'aan غرد يا شبل الإيمان غرد واستح بالقرآن فيه الحق وفيه النور وفيه اللؤلؤ والمرجان أتلو السطر وراء السطر والقرآن ربيع العمر والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران أبدا لا يعلوه كتاب أبدا لا يجفوه صواب أنزله rabbun wahaab rabbun tawaabun raxmaan wajcalhu dowman bustaanaka wancam fii hada albustaan atlu lmusxafa fajran casran tacshaqu ruuxuka hada sixra talqa alajra watalqa alkhayra watubadidu fiihi alaxzaan laa tahjar abada qur'aanaka tatrudu yaa waladii shaytaanak ninkaa shaacirka ah gabaygiisa ayaan soo qaadaynaa oo la hadlaya waxa ugu fiican oo lagutaqani eh, uu qofku ku sameeyo inuu ku luuqeeyo inay tahay waxyaabaha diinta ah lagu luuqeeyo qur'aanka a ilaahay baa ugu fiican oo codkiisa ruuxu ku qurxiyo uu ku qaado sida axaadiistuba ay ku soo aroortay ya yaa shibla aliimaan gharad wastaxbi lqur'aan qur'aanka ilaahay ku qayli oo ku luuqee fiihi اlxaqu wa fiihi nuur qur'aankaa xaqa ilaahay laga helaa qur'aankaa nuur laga helaa fiihi lulu wاlmarjaan waxyaabaha lulu wاlmarjaan jawharaadka oo dhan waxa ugu fiican baa qur'aanka ilaahay laga helaa sadarka markaad akridabaa haddana sadar kale ka dabagee qur'aanka faalqur'aanu rabiicu اlcumri wاlqur'aanu shifaaءu sadr qur'aanku waa laabta midka lagu caafiyo fiihi araxmatu waalgufraan qur'aanka raxmad baa laga helaa dembi dhaaf baa laga helaa abadan laa yacluuhu kitaab kitaab ka sarreeya qur'aanka ma jiro abadan laa yajfuhu sawaab sawaab oo dhanna isagaa laga helaa wax ka garmarsan ma jiro anzalahu rabbun wahaab rabbi hibayn badan baa soo dejiyey rabbun tawaabun raxmaan alla toobad aqbal badan oo raxmad naxariis badan baa soo dejiyey wajcal dowman bustaanak wancam fi hada albustaan ka dhig beertaada iyo meesha aad ku raaxaysato qur'aanka ka dhigo kuna nimcaysaka atlu lmusxafa fajran casran halla aqri wuxuu ku yidhi qur'aanka aqri subxii oo haddana galabtii aqri ruuxdaadu ha caashiqdo oo ha jeclaato talqa alajra wa talqa alkhayra ajir baad heli khayr badanna waad helaysaa wa tubadidu fiihi alaxsaan murugtana wuu kaa geynayaa wuu kaa cayrinayaa laa tahjar abadan qur'aanak marna qur'aankaaga ha ka tegin tadrudu yaa waladii shayطaanak shayطaankana ku cayri buu ihi qur'aanka kaaga carari maxaa jira heesaha shayطaanka iyaga soo raaca wiilkii weli wacdigiibuu wadaa gabaygaana u soo deliishaday haddana wuxuu yidhi layta hada sawt اljamiil kana yurtafacu wayustaxu biاlqur'aani badala min mazaamiiri shayطaan alla shallayto codkan quruxda badan ma qur'aanka ilaahay lagu aqriyo codkan quruxda badan ma kitaabkaale lagula qayliyo inta lagula qaylinayo mazaamiiru shayطaan shayطaanka iyo muusikadiisa iyo qashinkiisa iyo heesihiisa inta lagu aqriy wuxuu ku yidhi amaa samicta qowla اllahi subxaanah suuraة اlisraa ma waadan maqal waid qulnaa lilmalaa'ikati اسjuduu liaadama fasajaduu ila ibliis qaala aasjudu liman khalaqta طiina qaala ara'aytaka hada aladii karamta calaya lain akhartanii ilى ywmi اlqiyaamati laaxtanikana duriyatahu ila qaliila qaala dahab faman tabicaka minhm faina jahannama jazaؤkum jazaءa mawfuura haddii ahayd gabadh caqli badan codkan quruxda badan maa qur'aanka lagu aqriyo wuxuu tusay shaydaanku masaamiirtiisu inuu alle leeyahay wastafziz man istaطacta minhum bisawtika waajlib calayhim bikhaylika warajilika washaarikum fi اlamwaali wاlawlaad wacidhum wamaa yaciduhum الshayطaanu ilaa guruura shaydaankii waxaa lagu yidhi waxaad rabto codkaaga iyo qayladaada ku kaxayso ciddii qayladaada soo raacaysa laakiin addoommo rabbi leeyahaa jira ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaan adoomo ilaahay leeyahay oo wax ujaa aadan ku lahayn karaynin baa jira iyaga dhaqaajin karin ayib <clears throat> uma maada bacda hada maxaa dhacay marka fa faaarat tilka alkalimaat walaayaatu fiihi wawajada qabuula fii qalbi wiilkii heesaaga ahaa aayadahani way saameeyeen ereyadanna way saameeyeen qalbigiisiina waxay ka heleen meel ay degaan falama janna alleylu wanaama annaa'imuun istayqada taa'ibuun markuu habeenkii mugdi noqday dadkii seexanaya seexdeen kuwii alla u toobad keenayeyna soo kaceen yaa wuxuu leeyahay yaquulu qariinu alladii kaana yazuuru walaalkii saaxiibkii ahaayee soo booqday baynamaa naxnu naa'imuun xilli aan hurudno oo mugdi carigu yahay oo carigu degan yahay oo habeen la hurdo aad garanayso la wada degan yahay ayaa waxaan ku soo baraarugay istayqatu calaa sawti bakaa'in qof ooyaya ayaan oohintiisa ku soo kacay fa idaa markaaba haddii aan soo kacay waa biqariibi almuqani almuqani saajidun lilaahi fi salaatihi yashhaq min albukaa waa saaxiibkaygii qaraabada aan ahayn buu yidhi oo sujuudsan waa ninkii muqanigaay heesaagaa oo sujuudsan oo haddana ooyaya alaman wa nadaman calaa maa farada fii janbi illaah wuxuu la ooyayaa xadgudubka uu ku sameeyey allah xaggiisa dayib waxaan ku farxay buuhi oohintiisi aad baan ugu farxay taraka almacaasi bikulli maa fiihi wa aqbala cala allah macsiyadii oo dhan buu ka dhaqaajiyey allah subxaana wa tacaala u soo jeedsaday wa aqbala cala allahi yarjuu maa cindahu fakana alciwadu min allahi cawadahu allahu khayra mima tarak wiilkii wuxuu noqday marka asbaxa yuxibu اlqur'an yaqduu wayaruuxu maca aayaatihi yataranamu biاlaayaati biاlleyli waاnnahaar nin qur'aanka ilaahay aqriya habeen iyo subaxba nin aayaadka ilaahay codkiisa ku aqriya habeen iyo maalinba wuxuu gudagelay inuu cilmiga qur'aanka barto fanna tilaawa aqrinta iyo tajwiidkuu bartay xataa saara intuu ka noqday imaaman wa qaari'an yushaaru ilayhi bilbanaan nin qaari ah oo imaam ah oo weliba dadka farta lagu fiiqa ah ayuu noqday lijamaali sawti waa codkiisa qurayxiis iyo wakhushuucii fii salaati sida uu salaadiisa uu khushuuci jiray ummadoo dhan baa soo aadi jirtay fa subxaana mugayira alaxwaal allaha xaaladaha kala bedbedela ayaa nazahan sadaqa fii towbati wiilkaas towbadiisa run buu ku sheegay fasadaqa allaahu macahu wa taraka min ajli اllaah facawadahu allahu khayra mima tarak ilaahay dartii buu wax uga tegey allahna bedel ka khayr badan buu siiyey ajmala maxaa ka fiican qur'aanka ilaahay ayu ciwad yaa ajmal min alqur'aan ka fiican wax ka fiican la heli maayo in aladiina اtaqw ida masahum طaaئif min الshayطaani tadakaruu faidaa hm mubsiruun ina aladiina اtaqow idaa masahum طaa'ifu min الshayطaan dadka alla ka baqa shayطaan hadduu taabto wax yar hadduu gujiyo tadakaruu markaasay alla xusuustaan faidaa hum mubsiruun ayib qul liladii alifa الdunuuba waأjrama wagada clى zallaatihi mutanadiman laa tay'asana min aljaliili facindana fadl yaniilu taa'ibiina takaruma ya macshar alcaasiina juudii waasicun tuubuu waduunakum اlmana wاlmagnama laa taqnaطuu fadanbu makfuuru lakum ini اljadiiru ban ajuuda waarxama wainii lagafaaru liman taaba waaamana wacamila صaalixا ثuma اhtada qul liladii alifa dunuuba waajrama allah baa dunuubta dhaafa subxaanah waxaad ku tidhaahdaa dadkii la qabsaday dembiga ee jurmiga iyo maaragtay ijraamka badan sameeyey ee wagadan calaa zallaatihi mutanadiman ka nidaamoonaya oo ka shallaytoonaya waxay sameeyeen laa tay'asanna min aljaliili marna allaha ka quusanin subxaanah wa tacaala alla agtiisa waxaa yaalla fadli weyn iyo dheeri dadka taa'ibiintaana wuu ilaahay subxaanah wa tacaala wuu ku karaameeyaa dadka alla caasiyayow allaah juudkiisa iyo cadiyadiisa iyo siismadiisu waa waasic wuu ka toobad aqbalaa rabbi subxaanah wa tacaala agtiisana hanimo badan baa taalla ha ka quusanina dembiga waa alla wuu dhaafaa wuuna ku haboon yahay dembi inuu dhaafo rabbi subxaanaه wa tacaala wa inii lagafaaru liman taaba wa aaman rabbi waa u dhaafaa dembiga qofka toobad keena oo iimaan leh oo camal fiican la yimaado oo hanuuna waclam ayuha اlأkhu اlkariim wاlأkhtu اlkariima ana dunuuba sagiira takbur wa tacdum biاlasbaab dunuubta yaryar way weynaataa hadii asbaab iyo arimo lala yimaado sida maala alisraar wاlmuwaadaba haddii dembiga yar la daaimo dembiga yar haddii la daa'imo dunuubtu way weynaataa lidaalika ayaa waxaa la yidhahdaa laa sagiirata maca israarin walaa kabiirata maca alistikfaar dembi la daa'imina yaraan male kabiirana ma jirayso haddii alla loo toobad keeno haddaad toobad keento kabiiradii saasay ku dhammaan maxamed ibnu siriin raximah ayaa wuxuu yidhi wallahi laa abki calaa dembin wallaahi ma u ooyayo dembi aan sameeyey oon la imid laakiin waxaan u ooyayaa dembi aan u malaynayay inuu yahay hayinan wa huwa cinda allaahi cadiim anigu inuu yar yahay baan moodayay uu fudud yahay laakiin ilaahay agtiisa waa ka weyn yahay halkaa micnaheedu waxaa weeye dunuubta yaryar ha dhayalsanin tacdiimu dunuubi ayda biistisqaariha faina denba kulama stacdamahu اlcabdu min nafsihi sawra cinda allah kulamaa dembigu agtaada ku weynaado alla agtiisa wuu ku yaraan wa kulamaa adiga agtaada dembigu uu ku yaraadana ilaahay agtiisu ku weynaanaya qaala shaacir khali dunuuba sagiiraha wa kabiiraha daka tuqى wاصnac kamaashin fowqa ardi shawki yaxdaru ma yaraa laa taxqirana sagiiraة in اljibaala min alxasa axibatii qaala salى اllahu alayhi waalih wasalam rasuulku wuxuu yidhi ina almu'mina yaraa dunuubahu kaanahu qaacidun taxta jabalin yakhaafu an yaqac calayh qofka muuminkaa wuxuu u arkaa dembigiisa inuu fadhiyo annahu qaacidun taxta jabalin inuu fadhiyo buur hoosteed yakhaafu uu ka baqaayo an yaqac calayh inay ku soo dhacdo amaa faajirka soo qofka xun dembigiisa wuxuu arkaa sida dubaab waa daksi oo sankiisa hormaray oo gacanta sidaa uu iskaga yidhi allah subxaanahu wa tacaala toobadkeenkaaga wuu ku farxayaa sida qof siduu rasuulku ku miithaaliyey daabbadiisii ama gaadiidkiisii sahaydu ugu rarayd intuu ka dhumay uu waayey uu iska fadhiistay iska seexday haddana markuu soo kacay arkay gaadiidkii oo cuntadii ku raran tahay oo dushiisa taagan siduu ugu farxo ayuu allana ugu farxaya wa tacdiimu dunuubi ikhwaani dembiga oo la weyneeyo kula weynaada haddii uu qofku uu maaragtay kufar asxaabtooda iyo dadka dad waxaa jira dembiga inay u suuroobay ku farxaaya oo u arkay inuu yahay nicmo laa yaclamuuna annaha gaflatun wa shaqaawatun nacuudu biاllaahi min hada yacnii inuu qofku dembigii helay oo fursad u helay ay ku farxayaan alcunsur araabic ee lambarka ama qodobka afraad waa qisa oo bicinwaan ana lastu fatina bal daalima qisadii aan ka sheekaynay xalay oo ahayd fatina gabar baa waxay leedahay ma ihi faatina ee waxaan ahay daalima qisadan aad bay u dheerayd waan soo koobay haddii aan marka waxaa weye qisada aan aragno waxaa weeye ismuhaa gabadha fatina ayaa la odhan jiray fatina wahiya kasmihaa jarii'aة mutaxarira tukhaaliطu man tashaa talbisu man tashaa tafcalu maa tashaa gabadhan magaceeda fatina fatina macnihiisu waa tii wax fidnaynaysay waa dadka dadka soo jiita oo wax fidneeya jariica bay ahayd mid dhiiran mutaxariray ahayd mid aad iyo aad maaragtay diinta ka fog waxay la saaxiibaysay cidday rabto waxay xiranaysay waxay rabto waxay samayn jirtay waxay rabto habeen habeenada ka mid a ah, yay gabdha gabdhaah oo kuliyaddii ay dhigan jireen jaamacadda ayay isu wada keentay ixtifaal biciidi miilaadiha iyagoo maaragtay ciiddii dhalashadeeda maalintii ay dhalatay baa loo dabaaldegayay ciidun maa anzala allahu biha min sultaan waana ciid aan wax maaragtay daliil ah oo ay leedahay aan jirin gabadhaasi kaanad fii ahayd fii ajmali hay-a wa axsani mandar habka ugu fiican bay u soo labisatay si wanaagsan bay gabadhaasi isu soo diyaarisay waad garan kartaa qof xafladdiisii isaga laysugu imanayo xafladdiisii loo dhigaayo badaat taduuru bayna sawaaxibihaa waxay guda gashay inay ku dhex warwareegto gabdhihii saaxiibadaheeda iyadoo qoslaysa kulligoodna ay wada qoslayaan waxay weydiinaysay su'aal waxay lahayd atadriina yaa banaat maadaa yanqusu xaflatanaa haadih gabdhow ma og tihiin caawa xafladdeenna waxa ka maqan xafladdeenna waxa ka maqan caawa ma garan kartaan waxay ugu jawaabeen laa uma laa mid waliba maya bay tidhi iyaduna waxay ku sii adkaysatay inay xafladdan waxa ka maqan loo sheego markii dambaa waxay tidhi tanqusunaa ashaykhatu calyaa waxaa xafladdeenna ka maqan caawa oo inaga maqan sheekhadii wadaaddii loodhan jiray calyaa magaceeda caliyaa shaykhada la baa inaga maqan fainطalaqad mawjaatu dixk min kulli makaan qosol bay marka kulligood isku wada dareen mid ka mida ayaa waxay tidhi gabdhaha ku jirtay iyadoo difaacaysa gabadha caliyaa limaada kullu haada dixk wاlاstihzaa oo maxaad sidaa ugu qoslaysaan oo ugu jeesjeesaysaan bicaliyaa alaysat zamiilatanaa fi saf soo gabadhu ma aha gabadhii galaaskay nala fadhiisan jirtay alaysat sadiiqatana fi lkuliya soo gabadhu ma aha gabadha jaamacadday nala dhigata miyaynaan ilaa mar dhow ayna saaxiibadeen ahayn noo raaci jirin xafladaha hadda soo kuma jirto fii mixraabiha maca salawaatiha wa qur'aaniha saacaddan hadda aan ka hadlayno waxay ku jirtaa qolkeeda musallihii ay ku tukan jirtay bay ku jirtaa ama salaad bay tukan ama qur'aan bay aqri inahaa tabxau can alaakhira wa naxnu can maada nabxad su-aashaashay weydiisa gabadhaasi aakhiray raadsanaysaa inagu maxaan raadinaynaa waxay isku dayeen inay isgarab mariyaan jawaabtaas gabarh kalaa soo booday waxay tidhi laqad dahabnaa ilayha ay ilaa caliyaa caliyaanu u tagnay oonu aadnay waxaan ku nidhi kaalay imow caawa xafladdii waxaa jira faatina ayaa la joogaaye way naga cudur daaratay muxaadarana way noo soo jeedisay akhlaaqda iyo diinta ay uga hadlayso iyo caadaadka iyo taqaaliidda iyo kaljarka ay uga hadlayso qaalad waxay tidhi faatina faatina iyadaa xafladda loo dhigay iyadaa meesha maamulaysa waxay tidhi miskiinatun caliyaa caliyaa waa miskiinad way laqad kaanad caaqila mutaxarira qabla an yusiiba hada alhawas addiini waxay ahayd gabadh caqli badan waxay ahayd gabadh maaragtay aada u furfuran intuuna ku dhicin waxa ku dhacay alhawas addiini waxaa weeyaan jidbada hadda ay jidbaysan tahay intayna ku dhicin gabadh fiican bay ahayd bay tihi waxa ku dhacay oo dhaxdeenna ka dafay <clears throat> inaga qaatay subxaana allah asbaxa addiinu hawasan cindahum ow cindahun agtooda yacnii diinkii baa noqday wax laysku caayo waxay tidhi faatina hadashay laqad inqalabat bisurcatin wa tasamamat afkaaraha wa tagayarat hay'ataha waxay tidhi gabadhan caliyaa si surca si dhaqso leh ayay u beddelantay fikirkeedii iyo aydiyadeediina way sumowday hay-adeedii iyo habkeedii iyo way beddeshay laqad adaalat hiyaabahaa dharkeedii bay dheeraysatay fa asbaxa mandaruhaa ka kabiiraati sin aragtideedu waxay noqotay bay tihi sida dadka da'da da'daahe waaweyn oo kale maanta waxaad mooddaa qof da'a oo weyn baad mooddaa hooyo oo kale aad mooddaa fatina ayaa waxay tidhi wa asbaxa shacruhaa bidaacatan muxaramatan muqadaatan taxta daalika sawaad xitaa timaheedii ayaa waxay noqdeen wax aad moodid bay tidhi inay xaaraan yihiin oo way dabooshay maradaa madow bay dul saartay miskiinatun caliyaa caliyaa waa miskiinad bay tiri waxay halmaantay nasiyad ana allaha yahumu mina alqalb wamaa caddaa dalika shakliyaat waa sida dad badan ay aaminsan yihiin markaad wacdida ood xijaabka u sheegtana ay kugu jawaabayaan waxay halmaansan tahay tiri caliyaa ilaahay waxa uun alla wuxuu uun rabaa keliya ta qalbiga ruuxa laakiin wixii qalbiga ka soo haray waa shakliyaad waxba kama jiraan allahu akbar asbax addiin wاlxijaabu shakliyaat cindahun yani madiintii iyo xijaabkiiba agtooda shakliyaad yaa noqday uma qaalat fatina faatina hadashay waxay tidhi miskiinatun caliyaa miskiinad wey tukhawifunaa min annaar naar bay nagu cabsi gelinaysaa wa ana allaha sayaxriqu bihi ajsaadana almakshuufa jirka iyaga qaawan inaan naar lagu gubi doonayn noo sheegaysaa ayib annahaa waxayna ogeysiinaysaa min shayin ismuhu almowt waxayna ugu goodinay noo sheegtaa shay oo geeri ah wa aakhara tusamiihi alxisaab iyo waxay tihi wax kaloo isagana xisaab la yidhaahdo qaalad faatima baa waxay tihi ismacuu yaa banaat gabdhihiiow dhegaysta intaa keliya maahe inahaa taxmalunaa mas-uuliyata iqwaa'i shabaabi wa iqraa'i rijaal waxayba caliyaadna u xambaaraysaa wiilasha idinkaa dhumiyey bay leedahay dhallinyartaa <clears throat> idinkaa dhumiyey qaawanaantiinaan bay ku dhumeen mas-uuliyadna idinkaa qaadi doona aakharoo laydin weydiinaya mid iyagii ka mida yaa iyaduna waxay tidhi laqad qatalatha alhawaajis walwasaawis wanasiyat ana الnisaءa lilrijaali khuliqna walahuna khuliqna الrijaal waxay tidhi caliyaa waswaas iyo waxaa haya waxyaabo aan laga bixi karaynin waxay halmaantay in haweenka ragga loo abuuray raggana dumarkaa loo khalqay waaba laisukaaya khalqay miskiinatun yaa caliyaa ayna satajidu fataa axlaamihaa bay tihi xaggay iyadu hadday isqariso ka heli doontaa wiilkii xulumkeeda iyo dareemkeeda ahaa ay ku riyoonaysay rabtay inay guursato intay ka heli doontaa ayna satajidu sacaadat xaggay liibaan ka heli doontaa laqad qatalat nafsahaa wahiya fii raacayni shabaabiha iyadoo dhallinyaro aba isdishay yidhaahdeen walaa budda an nasnaca shayan shay-an maa liinqaadiha waxay yidhahdeen waxaa lagama maarmaana inaan wax samayno aan gabadha ku badbaadinayn masaakiin huna bixaajatin ila linqaad iyagaa u baahan waxa in la badbaadiyo sawdkoodii iyo codkoodii baa marka kor u kacay oo way wada qayliyeen <clears throat> waxay yidhahdeen laabudda min inqaadiha inahaa taqtul inahaa taqtulu nafsaha bituuli اlcibaada wa kahrati الsiyaam wa qira'ati اlqur'an wa lusuumi اlbeyt falaa aswaaqa walaa xafalaat war gabadhan ha la badbaadiyo way isdilaysaa soonkan badan salaadan badan qur'aanun la aqrinaayo guri la fadhiyo suuq lama aadayo xaflad laga qaybgeli maayo war gabadha waa isdilaysaa maa hada alfahmu alkhaaطir lidiin maxay tahay diintan fahamkan khaldan laga qaatay ina alxayaaةa mutcat waxuriya waxay dhaheen noloshu waa un mutca waa raaxo iyo xoriyad inta adduunka la joogo ama almowt famaa lanaa walahu alآana nacam sanamuutu cindamaa nahrum inahu اlamalu طawiil waxay idhahdeen hadda dhallinyaraan nahay geeridu way iman doontaa laakiin hadda ma ah waa tuulu اlamal wallahi ma xaala bayna الnaasi wa bayna الsidqi fi الtowbati ila tuulu اlamal waman ataala اlamala asaa alcamal baa la yidhaahdaa sideedaba dadka waxa maarata karkaarka weydaariyey oo toobada ka dhex galay ummadda waa amal iyo yididiilo dheer waad noolaan doontaa taswiif baa la yidhaahdaa waad soo toobadkeeni wakhti hebel baad alla u soo laaban waman aaala almli yididiilada ruuxa dheeraystana asaa alcamal baa laydhaha camalkiisuna waa xumaadaa qaala tacaala darhum yaakuluu wayatamatacuu wayulhihim اlmal fasawfa yaclamuun intahat اlxafla wadaarat sanawaat takharajat fiihi faatina wataharajat caliya xafladdii habeenkii waa dhammaatay sanawaad baa laga soo wareegay faatina gabadhii loodhan jiray kuliyaddii jaamacadda way dhammaysay caliyaana way dhammaysay caliyaa way watahabatat calaa ariiqi alistiqaamati waliltizaam ariiqii istiqaamada iyo diinta bay ku sii adkaysatay famaada xadaa lifatina wamaada xadaa licaliya maxaa intaa ka dambeeyey marka maxaa dhacay fii ixdى اlmustashfayaat fi اdowr الraabic fii gurfati min alguraf sawtu aniinin mariida isbitaal waxaa ka mid ah dhacay isbitaalka qolka dabaqa afraad qol ka mida ah qolalka ayaa waxaa laga maqlay aniin aniinku waa taaha ruuxa jiran kaas oo ghurfada oo maaragtay meesha laga yaqaano dadka jooga ay wada og yihiin taaha habeen walba ay maqlaan mundu ciddati ashhur dhowr biloodna halkaasuu taahaasi ka yeedhaa adibadii iyo dhakhaatiirtu waxay ka quusteen gabadha xaaladeedii wuxuu noqday wa asbaxa sawtu aniniha muctaadan ma'luufan fi lmustashfa isbitaalka oo dhanna codkani wax laga yaqaanuu noqdo dadku way wada la qabsadeen walaa axada yastadiicu an yafcala laha shay qof wax awoodi karana ma jiro oo gabadhan wuxuu qaban kara mumaridaadka gabdhaha neeriska way ka caado yeesheenoo way la qabsadeen calaa simaaci aniniha ama alطabiibaة اlmunaawibaة اljadiidaة fi اlmustashfى falam tastaطic an tatajahala dalika sowt dhakhtaradda caawa shaqada leh iyada way u suuroobi kari weyday inay codkan qofkan ooya ee rafaadsan inay ka adkaysato wadalika alaniin maxaa jira faqalbuha maliiءun bالraxmati wاliimaan gabadha ahludiinka ee wadaadda ee caliyaa qalbigeedu diin iyo raxmad buu ka buuxaa iyo iimaan waxay soo qaadatay waxoogaa kiniini ah iyo waxyaabaha dadka dhibaataysan lagu yar dejiyo way soo gashay qolkii albaabka haddii ay furtay fa idaa biimra'atin cala sariiri fi shibi khaybuuba waxay aragtay qof dumar ah oo sariirta saaran oo u dhow inay uun miir daboolanto oon waxba kala garanaynin waxay ka cabirtay dhiigga wadnaheedii bay fiirisay waxayna aragtay inuu u dhow yahay calaa washaki tawaqof inuu wadnuhu joogsado waxay haddana cabirtay tanafuskeedii iyo neefteedii haddana waxay aragtay inaynan mudarib inay tahay oo aynan caadi ahayn tanafuskeedii inuu istaagayo <clears throat> jalasad caliyaa bijaanibiha dhakhtaraddii way iska fadhiisatay dhinaceeday fadhiisatay fa afaaqad bacda qaliilin haweenaydii dumarka ahayd ee sariirta saarayd way soo miirsatay wax yar kadib ay indhaha kala qaaday wastawad calaa sariiriha addaarad caynaaha fii maa xawlaha indhaheedii bay wareejisay qolka dhinacyada waxaa ka fadhiya eegmadeediibay waxay ku soo toosisay dhakhtaradiibay si fiican u soo fiirisay waxay ku tidhi asaluka billaah man ant asaluka billaahi man ant allaan kugu dhaariye dhakhtaraday adigu tumaa tahay fa ana abiibatu yaa ummi waxay ku tidhi waxaan ahay dhakhtarad fa qaalat almariida tii jiranayd baa waxay tidhi ana laa as'aluka can mihnatik anu shaqadaada kuma weydiinin ana as'aluka can ismik magacaagaan ku weydiiyey as'aluka billaahi alasti anti calyaa ilaahay baan kugu dhaariyey soo calyaa matid faqaalat aabiibatu biistiqraab dhakhtaradiibaa si la yaablo waxay tidhi balaa ana caliyaa haa caliyaan ahay wa fii laxadaatin idaa bilmaridati ta'khudu bira'si caliyaa wax yar kadibba waa qofkii gabadhii jiranayd oo dhakhtaradii caliyaa madaxa soo qabatay oo gacmaheedii sidaa ugu soo qabatay oo laabta ku soo dhejisay oo shuminaysa oo haddana oohin bay isla gediday zaada istiqraabu caliyaa wa tasaa'alat fi nafsiha dhakhtaradii caliyaa <clears throat> arrintii way la yaabtay waxay tidhi man takuunu haadihi almar'a haweenaydan iyay noqon doontaa wa hal bihaa masun min junuum oo miyay waalan tahay qofkani ma qof waalanbaa kayfa caraftani seey igu aqoonsatay wa ana lam uqaabilha min qabl walam yasbaq lii cilaajuha weligayoo horena haddaanna is arag isbitaalkanna maba aana imanin caawo ka hor maxay gu garatay bal hiya awalu leylati lii fii hada almustashfa ka tabiibatin munaawi waa habeenkii ugu horreeyey ee waxay tidhi isbitaalkan aan imaado nadarat caliyaa ila almariida caliyaa waxay fiirisay gabadhii jiranayd waxayna aragtay inay tahay qofkaani inuu yahay qof beddelan xitaa jirkeedii waa googo'an yahay waa isbeddelay uma qaalat calyaabaa waxay tidhi man anta yaa khaala habaryaray yaa tahay adugu seedsay igu aqoonsatay magacayga ma waxaan kulannay hadda ka hor miyaynu is aragnay faraddat ilmariidatu bisawtin gabadhii jiranayd baa markaa u soo jawaabtay waxay tidhi nacam yaa caliyaa laqad iltaqaynaa maraatin wa maraat marar badan baynu kulannay magacaaga iyo suuradaada iyo sawtkaaguna marna ima faaruqin dareenkayga waan xusuusan jiray mundu maa asaabanii almaradu qabla alaaa sanawaat ilaa intii jiradani ugu timid saddex sano ka hor weligay kuma halmaamin aahin yaa caliyaa aahin yaa caliyaa ana alatii akaltu laxmak bay tiri waxaan ahay tii hilibkaaga cuntay wastahza'tu bik midii kuu jeesjeesi jirtaan ahay ana faatina yaa caliya gabadhii faatina ahayd ayaan ahayd uma infajarat bilbukaa wanaxiib faatina oohin bay isla gediday sudimad caliyaa caliyana sadma ku dhacday sadmadu waxaa weeye qofka markay ku timaado hadli waayo oo la yaab ay arrintu ku noqoto inay hadashana way kari weyday waxay tidhi ma rumaynayo arrinkan allaan kugu dhaariyey ma waxaad tahay faatina mustaxiil inaad tahay faatina maxaa jira faatina waxay ahayd bay tidhi kasmiha sida magaceeduba u yeerayo asqar wa ajmal wa andar gabadh qurxan oo da'yar oo aad iyo aad maaragtay dadka u soo jiidaysta aragtideedu bay ahaan jirtay laakiin waxay tidhi hooyo da'ah baa ii muuqataad qof weyn oo da'ba ah ayay muuqda faqaalat faatina waxay tidhi bisawtin khaafid mutaqaic cod gogo'aya yay tidhi nacam ana alatii kaana yuqaalu laha daata yowmin faatina anugu waxaan ahay tii maalin maalmaha ka mida faatina la dhihi jiray ayib laakiin maanta dee faatina ma ihi wey faakabad calayha caliyaa tadumuha ilaa sadriha caliya ayaa ku soo kor dhacday iyadoo xaggeeda u soo jiidaysa oo himbayna isla gediday iyadoo aad iyo aad weliba u ooyeysa tarwi markaasay qisadeedii u sheegtay qisadeediibay u warisay tarwi qisatahaa sabca sanawaat waxay tidhi markaan kala tagnay caliya markaan aniga adigu kala tagnay een jaamacadda dhammeeyey waxaan isku dayay inaan daraasada sii watoon mastareed sameeyo laakiin ima suuro gelin waxaan rabay inaan noqdo طabiibaة alqalbi dhakhtarka wadnaha laakiin ima suuroobin <clears throat> waxaan aqoonsaday dad badan oo dhallinyaraha rag iyo dumarba waxaa ka mid ahaa nin aan aqoonsaday tacaraftu calayhi fi اlwadiifa shaqada ayaan ku bartay ayay tidhi ninkaa waa i jeclaaday aniguna waan jeclaaday tidhi xayaato oo khaafila ah baciida can illaah nolol xagga alla ka fog baanu ku noolayn zawaajka yaga iyo guurka yaga kadib bisanawaatin allah wuxuu nagu arsaaqay bay tidhi gabar yar oo qurxan oo raayica magaceedana suusan baan u bixiyey calaa ismi saaxiibatii saaxiibadaydii baan ugu magac daray <clears throat> markaa kadib aalaamta iyo xanuunka ayaa calooshayda iga qaban jiray tidhi atibadu waxay ku sheegeen inay tahay qurx <clears throat> waxa weeye inay tahay boog ee caloosha igaga taalla ayay dhakhaatiirtu sheegeen <clears throat> ayib waxaan gudagalay in lay cilaajiyo oo dawo la isiiyo laakiin biduuni faa'iida <clears throat> wax faa'iidaa ma yeelanin aalaamtayda iyo xanuunkaa igu sii siyaaday humuumtaydu way sii badatay beddelan inaan u cararo xagga eebbe waxaan u sii cararay khafla iyo wadiyaac dunuubta xaggeeda ayaan u sii socday sixadayda iyo noloshaydii waxay tihi way xumaatay waxa ay yimid baadhiddii ugu dambaysay waxaana la ii sheegay in uu maaragtay igu dhacay cudurka la yidhaahdo kansar bay tihi dayib wuuna sii weynaaday ilaa uu iga fariisiiyo meesha maanta aada u jeedo alaam iyo xanuun badan baan dareemayaa waantadiru lmowta fii ayi laxda bay tidhi wakhti walbadan waxaan sugaa geerida ayaan sugayaa walam ara ibnatii mundu arbacati ashhur afar bilood gabadhaydii ma arkin cumrigeeduna hadda waa afar sano sawjkaygiina laba asbuuc ma arag laba wiig lacalla inuu inacay ama inuu iga daalay baa suurogala bay tidhi falamaa samicat caliyaa markay qisadeedii dhegaysatay dhakhtaradii ma nafteedii way hanan kari weyday oo hin bayna isla gediday uma nafteedii bay celisay waxayna u soo istaagtay gabadhii faatina iyadoo ku soo dhajinaysa laabteedii una dardaarmaysa aalaamta iyo xanuunkana ka yaraynaysa waxay ku tidhi faatina waxaan ku aqoonsaday inaad ahayd gabadh shujaaco ah oo qawiya oo geesi ah ha ka quusanin raxmadda allah subxaanah wa tacaala ya'siga iyo quusashada haysu dhiibin ilaahay subxaanahu wa tacaala shifaa iyo caafimaad wuu ku siin karaa kani waa ibtilaa qadaha ilaahay iyo qadarkiisa isu dhiib kuna sabir fasabru jamiilun wallaahu maca saabiriin ilaahayna subxaanahu wa tacaala dadka sabra ayuu la jiraa faatina hal mar bay isdejisay wejigeedii intay gacanta saartay ayaa waxay tidhi cafwuka yaa allah lam yabqa lii siwaaka fahal taqbalunii raxmaaka raxmaaka yaa allah allahayow cafwigaagaan rajaynayaa allahayow ma suuragal baa inaad iga aqbasho ee maanta inaad iga aqbasho ducadayda suuragal ma tahay waxaan u malayn bay tidhi inay tahay intiqaam aaragoosi laiga aaragoosanayo waxaan sameeyey waxaan sameeyey bay tiri inaan iska jaahiliyo aayaadkii qur'aanka oo masaamicdeed iyo dhagahayga ku dhici jiray jahli baan waxaan weeye ma aana yeeli jirin kalaamu ummi alxanuun asaalixa hooyaday iyo naseexadeeda waxay tidhi maana yeeli jirin waxaan u malayn inay tani tahay intiqaam lidaxaaya alladiina fatantum wa awaytuhum bay tidhi waxaa laga yaabaa dad badan oon fidneeyey oon baadiyeeyey inay tahay aragoosi layga aarogoosanaya yaa allah meeqa ayaan maaragtay dhallinyar aan baadiyeeyey bay tidhi gabadhii ayaa waxay weydiisay caliyaa asaxiixun yaa caliyaa ana alqabra mudlim caliyaa ma dhabbaa inuu yahay qabrigu mid madow ma dhabbaa inuu yahay qabrigu mid dayiq oo ciriiriya iyada ayaana isu jawaabaysay ma dhabbaa inuusan halkaa ahal iyo axbaab dad la jecel yahay lagu arkayni ma dhabbaa xooli iyo dhar iyo zawjtoona inayna halkaa lagu arkaynin ma dhabbaa inaan faaruqi doono gabadhayda yar aan jeclahay tiri oon ka tegi doono ayib haddaba kamaan dhergin bay tiri weli xayaatada iyo nolosha nadradayda meeqa ayaan maaragtay dhallinyaro badan aan ku baadiyeeyey ma dhabbaa inuu qofka dixirigu iyo duudku uu cuni doono jirkiisa ma dhabbaa in ciidda lagu hoobin doono oo la gelin doono madhabaa markaasaa waxay aqriday caliyaa inay qur'aankii ku aqrido inay u ducayso bishifaa ay ugu ducayso inay tidhaahdo kafaa yaa faatina faatina intani waa kugu filan tahay jooji laa tayas min raxmat illaah walaa min shifaa illaah ha ka quusanin raxmadda eebbe caafimaadka rabbi ha ka quusanin as'aluka ya billaahi yaa caliyaabay tidhi allaan kugu dhaariyey ma suuragalbaa inuu allah subxaanahu wa tacaala ii dhaafo ma suuragalbaa alyaa waxay ku wa kayfa laa oo miyuusan alaysa allaahu waasica almakfira soo alla maa allaha makfiradiisa dembi dhaafkiisu uu waasic yahay alaysa allaahu tawaabun raxiim miyuusan allahayn alla toobada aqbale ee dadka u raxma alam tasmacii qowla allaahi huwa yukhaatib alcusaa miyaadan maqlin bay tidhi qowlka allah isagoo la khitaabaya dadka caasiyiinta iyo dadka dembiga badan qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica inahu huwa algafuuru اraxiim waxay tidhi faatina birabbika yaa caliyaa laa tunaadiinii bacda alyowmi faatina naadiinii daalima maanta kadib ha iigu yeedhin faatina magaca la yidhaahdo waxaad iigu dhawaaqdaa daalima nacam daalima waxay tidhi laqad dalamtu nafsii kaiira waajramtu fii xaqi nafsii jurman kabiira in badan baa naftayda dulmiyey uma wabiqudrah ilaahi subxaanaه wa tacaala uu ahaysiiyey istawad faatima gabadhii la odhan jiray hal mar bay calaa sariirihaa ku soo fadhiisatay wa rafacad yadayha ila asamaa ayay kor u qaaday labadeeda gacmood xagga samada iyada oo maaragtay ilaahay subxaanaه wa tacaala u tadarucaysa iyadoo u ducaysanaysa alla subxaanaه wa tacaala bikhushuuc waxayna aqriday erayadan allaahuma ashhad biannii qad rajactu ilayk wa anabtu ilayk fahaana taarixatu calaa baabik allaahuma in kunta qad katabta liya shifaa wahada laysa sacban calayk waqad akhfaqa alaطibaa wacajaza alxukamaa fashhad yaa xakiim biannii lan acsiika abadan maa baqiitu ilaahi subxaana wa tacaala ballantaanay u dhiibtay allahayow mara ka ahaw inaan u soo laabtay xaggaaga allow mara ka ahaw inaan kuu soo noqday allow maanta waxaan jiifaa albaabkaaga allow haddii aad tahay mid iigu galay caafimaad ilaahayow sacbina kuguma arrintaasi kuguma adka kuguma cusla adibadii way ka quusteen caafimaadkayga allow waxaan ku maragelinayaa inaanan ku caasinaynin mar dambe allaahumma wa innii waxay tii inaana ka quusanaynin raxmaddaada rabbiyow makhfiradaada inaana ka quusanayn dambidhaafkaaga inta ay maaragtay aan noolahay inaana marna ka quusanaynin alkalimaat alakhiira ikhwaani raalli ahaada in sha allah qisadan yar baan in sha allah dhammaynaynaa ictabiruu yaa ulil absaar ictabiruu yaa ulil absaar ku cibro qaata dadka ahlu caqliga ah ahlu garashada ahow qisadan waxaa qoray nin taa'iboo soo toobad keenay rujuuciisii iyo toobadiisii allah subxaanah wa tacaala uu toobad keenay bacda diyaac iyo wa mucaanaah istamarad sanawaat ninkan wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo da'diisu ay tahay labaatan iyo lix sano ayuu jiray qoys faqiir ana waa ka dhashay wuxuu yidhi asxaabtaydu waxay ahaayeen iyo aniguba isagaa sheegaya maynaa tukan jirin buuri mana aanaa soomi jirin waxayna ahayd xayaatada iyadu bikulli saraaxa sahrun wa khamrun wa mukhadaraat sabca sanawaad toddoba sano ayaa waxaan ku jirnay buuhi soojeed iyo khamro iyo daraagis toddoba sanaan arintaa ku jirnay waxaa dhici jiray mid naga midabaa ikhtiraax keenay aidiya iyo aragti wuxuu keenay inaan u buu buuhi ilaa bilaadi alkufaar waddammada gaalada waddan ka mida annagoo raadinayna mutca raaxo annagoo halkaa ka soo raadinayn hunaaka tacallamna funuuna azina wاlاxtiyaa halkaasaa waxaanu ka soo barannay buu yihi qaybaha zinada ay u qaybsanto iyo qaybaha maaragtay khayaanada iyo waxaasoo dhan baanu soo barannay waxaanu safarka dheer aan ku jiri jirnay bilo dhan baanu maqnaan jirnay oon waddankaa tumasho aanu u aadi jirnay haddii xooluhu naga dhammaadaan reerka ayaanu la soo xiriiri jirnay wa annaga oo weliba markaas aan hagaagsanayn oo dee cabsan ayaan soo hadlaynaa waxaan ka dalbi jirnoon ka codsan jirnay inay wax kale noo soo diraan mar si aanu u soo laabannoonu u nimaadno markii xoolaha kalena soo gaadhaanna waxaan ku sii darsan jirnay buuhi tigidhka soo noqoshada si aanu u sii joodno halkaa wa fii marra min almaraat maalin maalmaha ka mid ah, ayaa waxaanu kiraysannay buuhi baabuur tagsi baan qaadannay waxaan aadnay meelaha tumashada khamrada muusiqada raqsiga lagu hayo ayaanu tagnay halkaas tumashada habeenkii annaga oo khamradii wuxuu yidhi halkaas ku cabbayna ayaa midnaga mid ahaa saaxiibbadayabaa naga tegey wuxuu yidhi wax yar kadib waan idiin soo noqon doonaa madat saacaat walam yarjic saacado badan baa socday mana una soo laabanin waan soo baxnay annagoo raadinaynaa haddii aan raadinay muddo kadib waxaan helay waqad sadaqa saqada wahawaa bisiyaarati min makaanin murtafic wa maata calaa ashnaci xaal ninkii oo baabuurkii meel kala dhacay wuu cabsanaa oo xaaladdii ugu xumayd ku dhintay baanu u tagnay waan oynay waan murugoonnay waxaan u soo noqonnay waddankayagii laba bilood uuni haddii ay na dhaaftay haddana waxaan u laabannay iyad ahayd wuxuu yidhi lam akun amliku maalan walaa dakhlan shahriyan wax xoola a maanan haysanin wax lacagoo isoo gashoo shaqa-ana ma haysanin waxaan taxamulay ahlikayga reerkaygu dayn badan bay ii qaadeen oo aniga dartay ay u soo qaadeen aniguna nimankaas kale ee saaxiibbadee baan u qaadayay oo iga xoolo badnaa waxaan u arkayey inay tahay karab iyo juud deeqsinimo inaan maarata xoolaha soo daynsado duyuuntii baanna koraankortay oo aad baan u daymownay xaaladdayadiina waa xumaatay waxaa dhacay asxaabtaydii markay aniga waxla'aan igu dhacay inay iga wada tagaan waxay aadeen inay safraanee waddankii xumaa u laabtaan anigana ay iga qarsadaan buuyidhi waxaan laakiin bartay haddana asxaab kale iyo saaxiibbo kale laakiin maca alasaf kuwa kale naftoodu kama fiicinayn kuwii hore walam yakuunuu biaxsani xaalin minhum waxaan urursaday buu idhi xoolo waxaana safray ana wa iyaahum maca ibni cammin lii maca majmuucati ilaa beledin aasawiyin mashhuurin bilmajuun walfasaad aniga iyo koox kale cusub ayaa waxaan u safarnay waddan waddammada aasiya ka mida ah oo lagu yaqaana buu yidhi eh, waxyaabaha la yidhaahdo fisqiga fasaad alakhlaaq wa bacda yowmayni min wusuulinaa laba maalmood oo keli ah haddaanu waddankii tagnay ibnu camkii ila socdoon ka ahayn ayaa wuxuu igu yidhi niyo anugu waan laabanayaa maxaa jiraankuu yidhi wuxuu yidhi innahu wuu ii sheegay ra'aa fi lmanaam anna annaasa fii hadi albilaad yaxtariquun wuxuu yidhi aniga riyo waxaan ku arkay dadka waddankan deggan way guban doonaan wa ataanii rajulun shadiidu lbayaad baa riyada iigu yimid nin dhar cadcad qaba wuxuu igu yidhi irjic qabla an taxtariqa macahu niyoo orod laabo intaadan la gubanin dadkan dhexdooda intaadan gubanin laabo farajactu waan soo laabtay buu yidhi maca ibni cammi anna waan soo caray wuxuu yidhi anu laaban anna waan ku raaci famakadtu fi lbeyti gurigii baan ku soo laabtay bilaa maalin walaa asxaabin wa asaabanii min alhami wاlxusni wاdayqi ma allahu bihi caliim xoolo ma safarkii wuu ka baxay asxaab ma hayo waa laga soo tegey xusni iyo murug baa igu dhacday bu fii yowmin min alayaam maalin maalmaha ka mida jaa'atnii ummii baakiya anagoo guriga iska dhex fadhiyay hooyaday oo ooyeysaa ay timid wayna ila hadashay waxay tidhi limaada laa tusalli limaada laa tarjicu ila allahi wiilyahu maxaad u tukan la'dahay wiilyahu maxaad ilaahay ugu soo laaban la'dahay wa actatnii shariiطan cajalad bay isiisay marka cajalad ayay isiisay waxay ku dhaaratay inaan cajaladdaa aan dhegaysto yacnii dhaar waxaan ku dhaaran bay tidhi inaad cajaladdaa dhegaysato moogay inaana ku daynayn cajaladdii waan dhegaystay waxaan dareemay axsastu annii ana almukhaatab inaan qofka lala hadlaya anigu ahay baan dareemay wa akhadtu abkii wa abkii oohin baan bilaabay faqarartu tawba wa muraajacat alxisaabaat waxaan marka go'aansaday inaan toobad keeno arrintanna aan ka laabto cajaladii markaan dhegaystay uma actadnii ummii shariiطan aakhar haddana hooyaday waxay siisay cajalad labaad bay siisay ayib min akhbaari aljadiida ninkan isagaa warka qoray waa ninkay qisadadii ku dhacday akhbaartayda cusub waxaa ka mida buu yidhi marka xayaatu towba walistiqaama ilaahay inuu toosiyey allowna toosi fa ana antaqilu min khayrin ilaa khayrin wa min nuurin ilaa nuur maanta wuxuu idhi khayr baan ka soo khayr kalaan galaa nuur iyo nuur baan u dhexeeyaa laqad xasaltu alwadiifa ninkii waa toobad keenay muxuu helay marka alwadiifa horta shaqo waan helaybu wa ana aladii kuntu caailan lisanawaatin bal lastu amliku shahaadatan kamaa yamliku alkhayr sanado dhanna weligay ma shaqaynin hadda shaqaan helay xitaa shahaadadii la ii shartiyey oo shaqadaa la rabay shahaada la'aan baan ku galay shaqadii ilaahay uu sakhiray fadlullaahi yu'tiihi man yashaa arrinta labaad wuxuu yidhi wa ana alaana maanta mu'adinun fii beytin min buyuut illah guri guryaha ilaahay ka mida baan ka aadaamaa mu'adin baan ahay aadaanka iyo kelimaadka waxaan ku qayliyaa maalintii maraad shan jeer allaahu akbar allaahu akbar wa inii wallah waxaan ugu yeerayaa buraa saxaabtaydii oon ugu duceeyaa bilhidaayati wasalaax in ilaahay soo hanuuniyo waa tamanaa an yactabira biqisati ulilabsaar waxaan tamaninayaa oon rajaynayaa buri qisadayda dadka ahlu cuquusha ilaahay siiyey inay ku cibro qaastaan axibatii ina dunuuba walmacaasi dunuubta iyo macsiyadu waa baab iyo albaab kulligeenna albaabka waan wada gelaynaa wax ka badbaadaya ma jiro ila almacsuumuun dadka ilaahay ambiyadiisoo alla ilaaliyey ma ogiye amaa ana wa ant wa anti fakuluna kama qaala الnabiyu salى اllahu عalayh waalih wasalam kulu bni aadam khaطaa wa khayru اlkhaطaa'iina tawaabuun bini aadamku kulligooda waa wada khaطaa inta u fiicanna waa inta toobad keenta axibati laa budda min alnadami wاlbukaa lagaba maarmaana waxaa in la qoomamoodo in laga shallaayo dunuubta la sameeyey inaad wax badan ka oydo bisababi اlmacصiya waliqlaaci canha في الحال فالرجوع إلى الحق khayru من atamaadi في lbatil xaqa oo loo soo laabto wuxuu ka fiican yahay in lagu sii madax taago baatilka kaiirun hum aladiina mutaradiduun almutaradiduun yaquuluuna macaasiina dad waxaa jira weli aan toobad keenin oo taradud ku jira waxay leeyihiin macaasida iyadu way badan tahay fahal yakfir allaahu lana nacam wabaclaa sawtin yakfir allaahu lakum in tubtum wanadimtum ilaahi subxaana wa tacaala toobada waa aqbalaa haddii la nidaamoodo haddii si dhiba loo toobad keeno oo alla loo laabto subxaana wa taala bal wayafraxu allahu subxaana wa tacaala bitowbatina ilaahay wuuba ku farxayaa toobadeena ina allaha yakfiru dunuuba jamiica inahu huwa algafuur raxiim faalbaabu axibatii maftuux albaabka toobadu waa furan yahay wayadaahu mabsuudataan ilaahayna gacmihiisu waa fidsan yihiin habeen iyo maalin si uga toobad aqbalo qofka maalintii toobad keenaya iyo kii habeenkiiba alla u soo laabanay falnusaaric ila atawbati wanadami warujuuc ila allah waa inaan marka u degdegno nidaamada iyo toobada iyo noqoshada xagga alla loo laabanayo jamiican inta aan maaragtay qofku ku dacwoonuusan dhihin rabbi irjicuun alla way intaada oranin oon lagaa yeeli doonina maalinta ayadaa falaa yustajaabu aan xilligaa la ajiibayn laakin albaabu maftuux waraxmat الraxmaani waasica raxmadda allah araxmaani waa waasic allaha allaha bالtowba alinaaba allaha allaha fi الthabaat xata almamaat allaha allaha fi الsidqi fi الtowbati maca allahi subxaanaه wa tacaala wjazakum اllahu khayra wbaarak اllahu fiikum wslى اllahuma wslm clى nabiyina mxamed wsl